bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala wacan shadaadi bni awsin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalama qaal sayidu listigfaari an yaquula alcabdu allahuma anta rabii laa ilaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wawacdika ma statactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu'u laka binicmatika calaya waabuu'u bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta sayid listikfaari istikfaarta ta ugu sayidsan istikfaarta sayidkeeda yani ta ugu fadliga badan hada ka oo qofka marka istikfaar fadligeeda laga soo hadlay iyo sida layskaga rabo midda ugu fiican oo ugu fadliga badan waa tan an yaquula alcabdu addoonku inuu yiraahdo waay allaahuma yaa allaahu allow anta rabbii rabbigee ayaa tahay adiga kan i abuuray oo ileh oo imaamulaya ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane sida abuurkayga adiga kaligaa a ah u leedahay oo ay abuurtay ayaa cibaadada aniga aan samaynayana kaligaa ayaa iska leh oo cid kaleoo lagula caabudo ma jirto ama cid kalooba xaq lagu caabudaa ma leh adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurtay waana aniguna cabduka addoonkaagii baan dhahay dacfigiisa ayuu qiranayaa markaas khalaqtanii waad i abuurtay adiga wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan dhahay wa ana aniguna calaa cahdika cahdigaagii iyo ballantaadii korkeeda ayaan ku taaganahay ahay wa wacdika iyo ballanqaadkaagii yanii amarkaagii iyo ballanqaadkaagan ku taaganahay maa intii istadactu ankarayun awoodaya muddata istadaactiyo ayb marka waana calaa cahdika waxay tahay cahdiga alla oo dadka kula ballama waa maxay inay caabudaan isaga taasaan diyaar u ahay marka macnaheedu isfaanis iyo is amaanid ma laga wada hadda macnaa diyaar baan ahay waa inqiyaad ayaa layga helay ku hogaansamay diyaaraan ahay haddii marka qofku inuu iska ilaaliya waa marka warkaan markau dhahaayo iyo waxa uu sameynayo inay isleeyihiin aduu intuu yiraa wa ana calaa cahdika dunuubna uu ka buuxo ma u fiicna waa inuu dunuubta ka baxo kelmadan markuu dhahayo ilaahu amarkaagii ayaan diyaar u ahay inaan qaato haddana inuu khilaafkeeda dhex taagnaada taagnaada ma aha iyo wawacdika ballanqaadkaagii yacni marka aan camal falo ballanqaadkii aada ii yaboohdayna waa ku xisaabtamaya waa rumaysana ayb oo waxay la mid tahay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban ay lamid tahay marka ma stadactu intaan awoodayo addoonku maadaama uu cajzi ku sifaysan yahay iyo dacfi ayuu wuxuu leeyahay ilaahu intaan karo oon awoodo acuudu bika adaanku magan galay min shari maa kii shartiisan kaa magan galay sanactu aan sameeyey wixii aan falay oo aan sameeyey shartoodii ayaan ilaahu kaa magan galay cuquubada iyo wax ka dhalanayo abuuu laka waan kuu qiranayaa adiga binicmatika nicmadaadii ayaan kugu qiranayaa calaya korkeyga aada yeeshay ama korkeyga aada ku nicmaysay nicmadii aa ii nicmaysayna waa kuu qiranayaa wa abuuu u bidambii waan qiranayaa faqfir lii ee ilaahu idhaaf adigana nicma ii gashay anigana nicmadii waxaan ku qaabilay kamaal iyo kuma qaabiline taqsiir iyo gaboodfal iyo dembi ayaan ku qaabilay marka dembigeygana waa qiranaha adiga waxa ay gashana ilaah waa ku qiranaha fainahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo fainahu shanigu waxa weeyaan shaniya laa yakfiru ma dhaafayo adunuuba dunuubta ilaa anta adig unbaa dhaafto man qaalahaa qofkii yiraahdo min annahaari maalinkii muuqinan bihaa isagoo yaqiinsan famaata dhintay min yowmihi maalinkiisaa dhintay qabla an yumsiya intuunan galabaysanin oo galab gaarin ka hor fa huwa min ahli iljannati ahlu janno weeyaan qofkii subax inta akriya isagoon galab gaarinba dhinta oo ahlu janno waman qaalahaa qofkii yiraahdo min alleyli habeenkii waa casirka wixii ka dambeya qoraxda intaynan dhicin wahuwa muuqinun bihaa isagoo yaqiinsan famaata dhintay qabla an yusbixa intuunan soo waabariisaninna huwa min ahli ljannati rawaahu lbukhaariyu baa wariyey abuu bibaa-in madmuumatin ba la goday ayaa la dabdiyey uma waawin waaw iyo hamsatin hamse hamsada oo mamduudatin la taagay abuu-u wa macnaahu uqiru waan qirayaa wa actarifu waan aqoonsanayaa marka ducada yarta afiiri haddaad macaanideedana soo istixdaarsato akhrisana markaa akrinaysana macnaheeda istusto kuna camal fasho jannadaa ku gelaysaa ayb subax haddaa akriso intaadan galab gaarin dhimato buu galay qofka hadduu galabkii akriyay intuuna waa beriisanin dhintana jannadiibuu galay adkaarta marka macno weyn bay ku fadhisaa wacan thawbaana radia allahu canhu qaal ayb marka abuu bidanbi fakfir lii iyo yani qofka waxaa la rabaa marka xamdi iyo istikfaar inuu isku daro nicmo alle oo aada ilaahay u qaraysid iyo istikfaar adiga gaboodfalkaa yimid inaad ka istikfaar dalbanaysid wacan thawbana radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nabigu wuxuu ahaa idan sarafa haddii uu gadoomo min salaatihi salaadiisa uu ka gadoomo istakfara halaatan saddex jeer ayuu istikfaar sameynayay waqaala waxa uu dhahay allahuma anta asalaamu allahuma ya allahu allow anta adigu asalaamu waataa mid nabadgalay xumaan iyo sharka nabadgalay iyo nuqsaan amase asalaamu mid wax nabadgeliyaa tahay adiga oo nabadgelyada iyo xumaanta dadka ay ka nabadgalaan iyo kulli adaa siiya waminka xaggaaga asalaamu salaamka uu ka ahaaday tabaaragta yani waad sarraysay ama ixsaankaagii baa ziyaaday oo batay oo dadka u gelaysid iyo makhluuqaadka daljalaali ya weynaanta allah u saaxiibka ahay walikraami maamuuska allah u saaxiibka ahay qiila lilawsaaciyi waxaa lagu yihi hu axadu ruwaatihi waaye ruwaada xadiidka midkiis kuwa warinaya mid ka mida waaye kayfa alistikfaaru istikfaartu waa sidee qaala waxau yihi yaquulu wuxuu dhahayaa astaqfiru llah astaqfiru llah sidaasuu dhahay saddex jeer astaqfirullah istaqfirullah ma aha istaqfirullah ma aha astaqfirullah rawaahu muslimu wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa yughiru inuu badinayo an yaquula inuu dhaho qabla mowtihi geelidiisa ka hor subxaana allahi wabixamdihi astaqfiruhu waatuubu ilayhi muttafaqun calayh intuuna dhimanin ka hor sidaan buu dhahay wuxuu ka amar qaadanaya qur-aanka idaa jaa nasrullahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba wuxuu dabaqayay marka amarkaas alle markii uu marka aakhiru cumrihi sidaa intaanu dhimanin ka hor sidaanu dhihi jiray macnaha marka meeshan ku jira waxay tahay qofku markuu cimrigiisa sii dhowaado oo uu korba sii gaaro inuu badiyo daacaadka ee uunan ka tegin daacaadka taas marka inuu ku dadaalo qofka ayaa laga rabaa mutafaqu calayhi wacan anasin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi yabna aadam bani aadamow inaka maa dacowtanii yabna aadam bani aadamow inaka adiga maa dacowtanii intaa i baryaysid rajowtanii a i rajeynaysid ood i rajaysid qafartu laka waan ku dhaafayaa calaamahakii ayaan ku dhaafayaa kaana ahaaday minka xaggaaga adiga ka ahaaday walaa ubaaliy mana u aabayeelayo ayb kafartu laka maa kaana minka wixii adiga kaa ahaaday oo dunuuba waa kuu dhaafaya laba inta laga helayo laba laba labadaasi waa maxay inaka maa dacawtanii warajowtanii duco inaad ku dadaasho duco ikhlaas ku jiro inaad leedahay oo aad ku dadaasho iyo rajo aa alla wax fiican ka rajeynaysa labada duca adducaau maca rajaa intaa haddii lagaa helo waa kuu dambi dhaafaya buu yiri adiga kaa ahaaday walaa ubaali ya bna aadam bani aadamow low balaqad dunuubuka dunuubtaada haddii ay gaarto canaana samaa-i samada daruurteeda daruurtan weynaan intay ka qabtay ee badnaan hadday dunuubtaadu gaarto uma markaa dabadeed istakfartanii dembi dhaaf ah iga dalabto oo aniga intaa iisoo laabato istikfaar la timaado akfartu laka waa kuu dhaafaya yeb ayb maxalushaadka marka meesha waa istikfaar haddii lagu dadaalo dunuub baa baaba-e waayo marka istikfaarta lagu dadaalo ya bna aadam inaka low ataytanii haddaa iila timaada biquraabi alardi dhulka muggiis khadaayaa oo gafaf ah huma laqiitanii aa ila kulanto ood dhimata yacni laa tushriku bii shay-an adoo aan cid kale cibaadada iigu darayni waa towxiid midaana haddaad towxiid iigu timaado adoon cid kale caabudaynin ama aniga aadan ila caabudaynin cid kale sidaa haddaa iila timaado dunuub badan oo kaleba la imaam haddaad doonteen la ataytuka waan kuula imaanayaa biquraabiha dhulka muggiis oo maqfiratan dembi dhaaf ah bal feer naxariista ilaahay asbaabta dembi dhaafka marka saddexdaas adducaau maca arajaa iyo alistikfaar iyo atawxiid tawxiidka waa kan marka laakiin haddaad intaasoo khayr iyo samafal samayso oo ilaahay ugala hortagta shirki iyo mushriknimo iyo adoo ilaahay heyrkii caabudayo ilaahay iyo owliyada iyo ilaahay iyo yani addoomihiisa isku daraayo cibaadada iskugu darayo aa ilaahay kula kulanto oo ku dhamaatay waxaasoo dhan wax kasoo qaad yeelan maayo rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu canaanu samaai bifatxi lcayni qiila huwa saxaabu daruurti baa layidhi qiila waxaa layidhi huwa maa cana laka wixii kuu muuqdo minha samada xaggeeda waxay kaaga muuqdo dhan yani ayaa la dhahaa muuqdo waquraabu lardi bidami lqaafi qaafkoo la godo warwiya bikasrihaana waa la wariyey qiraab la yidhaha wadamu godaalka ayaa ashharu aada u caan ah wahuwa isaguna maa yuqaaribu mil ahaa dhulka waxa buuxiyo w ku dhadhawaado buuxinteeda waxa ku dhadhawaanaya wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal yaa macshara annisaai haweenow tasadaqna war sadaqada la baxa oo wax sadaqaysta haddaad naaga tihiin wa akhirna badiya min alistikfaari istikfaartan hala badiyo naagihii nabiga gaar ahaan saas ku waaniyay war sadaqadana badiya oo sadaqaysta wax istikfaartana badiya fa inii ra-aytu waan idin arkay naaga haddaad tihiin akhara ahli naari dadka ahlu naarka kuwa ugu badan inaad tihiin dadka naarta ku jira inaad ugu badan tihiin qaalat imra-atun haweeney baa waxay tiri minhuna naagtaasu haweenkii ka mid a maa lanaa anaga maxaa noo sugnaaday akthara ahli naari aan u nahay naarta kuwa ugu badan qaala waxa uu yidhi tuktirna lacna lacnadaad badisaan wa takfurna alcashiira ninka idin qabana waad abaal dhacdaan maa ra-aytu ma aanan arkin min naaqisaati caqlin <clears throat> kuwa caqligoodu uu naaqis yahay maa raaytu ma aanan arkin min naaqisaati caqlin ay naaqisaati caqlin caqli kuwa naaqis uu ka yahay wa diinin diin kuwa naaqiska ah haddana aqlaba ka adkaansho badan lidii lubbin caqli mid u saaxiib ah min kunna idinka idinka daran ma aanan arkin yani kuwa caqligooda uu naaqis yahay haddana nin caqli badan ka adkaanaya taasna marka waa sababka naartaba keenaysa inay ugu bataan maxaa yeelay ninkiibay ka qaalib noqone iyadoo caqligeedu naaqis yahay meel xun bay ku hogaamineen waxaa laga yaabaa marka inuu naarti dad badan ay ku galaan saas darteed ah. qaalat waxa ay tiri maa nuqsaanulcaqli caqliga nuqsaankiisu waa maxay iyo wadiini iyo diinka marka rasuulka ila caqligeena naaqiska iyo diinteenna naaqiska maxay tahay qaala waxau yihi shahaadatu mra-atayni laba naag marqaatidooda bishahaadati rajulin hal nin marqaatidiisa u dhigantaa wastashhiduu shahiideyni min rijaalikum fain lam yakuunaa rajulayni farajulun iyo wamra laba nin markhaati ha noqdo haddii la waayo hal nin iyo laba naag halkii nin oo kale maqanbooskiisa labaa la gelshanay miman tarduuna min ashuhadaai an tadila ixdaahumaa fatudkira ixdaahuma ukhraa ayb marka sidaas u kala u yaalay marka taasna waa taas watamkuthu layaama maalmo ayay nagaanaysaa laa tusalli iyadoon tukanaynin xayd baa ku dhacay ma tukanaysa ayaan ayb taas marka maxay keenay nuqsaanudiin iyadoo hadda salaad aan laga rabinbo ayaa haddana ay diinteeda saameysa qofka marka isagoo laga rabo haddana ka taga salaada ka horna waa naaqisu diin weliba inuu gaalnimo ku dhacaabo laga yaabaa makaas oo gaalnimo ta salaada laga taga qatar waa marka salaada layska ilaaliyo salaad la-aan diin la-aan ayb si kasta marka haweenkan ilaahay sidaa isagaa u sameeyey u abuuray cid ka bedeli karto wax kasta hadday sameeyaan ma jiraan maa ra-aytu min naaqisaati caqlin iyo wadiinin labadaas gaaladii waxa waaye waa iyo dad badan oo islaam sheeganayo oo juhaal oo jahli kaga sugan xaqaa-iqdaanay rabaan inay baabi'iyaan iyaan ay bedelaan iyagoo dhahay naagahan xoreynayna iyo waxaasna afkaaro noocaas haddaa aragto haweenka xuquuqdooda iyo waxaas haddaa maqasho diinka baro kuwa ilaahay siiyey ogow xaqi alla siiyey wixii intaa ka baxsanna waa kufri iyo matahaad iyo baatil iyo ilaahay subxaana watacaala oo malada loo xumeeyay noqonaysa iska jir tayaaraad iyo waxaa socdo tayaaraad nisaa-iya aa socdo iska jir marka isku jiidan ayb e, dunyada waqti yaraa la joogaa qof walba qabri iyo su-aalaha ka horeyso baabu bayaani maa acadda allahu lilmu'miniina fi ljana rawaahu muslim xadiidkii hore muslim baa weriyey baabu bayaani maa kii cadayntiisii u baab yahay acadda allahu alla uu diyaariyey lilmuminiina muminiinta uu u diyaariyey fi ljanatina uu ugu diyaariyey ayb istikfaar markaa kusoo dadaasha maxaa la filanaa janno jannadii say u eg tahay marka wixii alla oo muminiinta jannada ugu diyaariyey qaala allahu tacaala alla uu yihi ina almuttaqiina kuwii alla ka dhowrsaday ilaahay ka cabsaday fii jannaatin jannaad dhexdooda ayay yihiin iyo wacuyuunin ilo udkhuluuhaa waxaa la dhahayaa gala jannadaasi bisalaamin ku gala nabadgelyo aaminiina maca salaamin ku gala salaamin aaminiina xaal aad tihiin kuwa la nabadgeliy kuwa nabad galay wanazacnaa waan siibnay maa wixii fii suduurihim laabahooda ku jiray oo min qillin urgunid ah cuqdo ah ikhwaanan xaal ay yihiin walaalo iyagoo calaa suruurin sariiro korkooda xaal ay yihiin mutaqaabiliina xaal ayyihin ku isku soo jeedo ama ikhwaanan jacalnaahum waxaanu ka dhignay ikhwaanan walaalaan ka dhignay calaa suruurin xaal ay yihiin sariiro korkooda mutaqaabiliina xaal ayin ku iska soo horjeeda laa yamasuhum ma taabanayo fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda nasabun noog wamaa hum mana ahan iyagu bimukhrajiina kuwa laga bixinayo minha min aljannati jannada xaggeeda waqaala tacaala alla waxau yidhi yaa cibaadii addoomahaygii laa khawfun cabsiyo calaykum korkiina ma ahanin alyowma maanta walaa antum idinkuna matihin taxsanuuna kuwa tiiraayoonay murgaayo ayb alladiina kuwii aamanuu rumeeyey biaayaatina aayaadkeenna rumeeyey wa kaanuu ahaadeen muslimiina kuwa alla u hogaansamay yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa udkhulu ljannata jannadii gala antum idinku aswaajukum xaasaskiinaba gala ayb tuxbaruuna xaal aad tihiin kuwa markaasi loo nicmeynayo yudaafu calayhim waxaa korkooda lagula wareegaa bisixaafin xeerooyin min dahabin dahab ka ahaaday wa akwaamin iyo koobab wa fiiha jannada dhexdeeda waxaa amaa ayaa tashtahii ay jeclaysanayso al anfusu nafafiyaasha wataladu ay macansanayso al acyunu indhuhuna ay macansanayaan baa jannadii ku sugan wa antum idinkuna khaaliduuna kuwii waarayaatiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda watilka taadaasi aljannatu waaye ama watilka taadaasi aljannatu jannadii ah uuriftumuuhaa waa laidin dhexalsiiye allatii tii weyaan uuriftumuuhaa laidin dhexalsiiye bimaa kuntum ahaanshada aada ahaateen darteed tacmaluuna inaad camal falaysaan lakum waxaa leedihiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda faakihatun faakiho aaminiina ayb idinkoo marka lakum waxaa leedihiin dhafiiha fi ljannati jannada dhexdeeda faakihatun wax lagu faakihaysto kahiiratun kuwaasoo fara badan taakuluuna waad cunaysaan minhaa faakihada xaggeeda ka cunaysaan alla jannada wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina almuttaqiina kuwii alla ka cabsaday fii maqaamin bay yihiin maqaam meel aaminiina xaal yihiin kuwa nabadgalay iyagoo ah ayib fii jannaatin bay ku sugan yihiin jannooyin iyo wacuyuunin yalbasuuna way labisanayaan min sundusin xariirta teeda adag teeda jilicsan waistabraqin iyo mideeda adag laba nooc xariirti ah mutaqaabiliina xaal ay yihiin iyagoo iska soo horjeeda kadalika sidaadaas ayaa sidaadaas oo kale wasawajnaahum waxaanu u guurinay bixuurin kuwa cadcad ciinin oo indho waaweyn yadcuuna fiiha haweenkii xuurul ceynta yadcuuna fiiha jannadii dhexdeeda waxay ugu yeelanayaan bikulli faakahatin faakiha dhammaanteed aaminiina iyagoo nabadgalay weliba cadaabka nabadgalay laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiiha fi filjannati jannada dhexdeeda almowta wax geeri ah dhimasho ah ila almowtata dhimashadii aluulaa horreysay ma ahane wawaqaahum wawaqaahum wawaqaahum cadaaba aljaxiimi buu alla ka koriyey jaxiimo cadaabkeedana alla waa ka koriyey fadlan min rabbika muxuu sidaa alla u yeelayna fadlan dheeraadsiin min rabbiga xagga rabbigaa ka ahaaday dalika kaagaas huwa alfawsu weyn liman alcadiimu weyn waqaala tacaala alla wuxuu yihi ina alabraara baariyaalka lafii naciimin ay ku sugan yihiin wain cala alaraa'iki sariiro korkooday yihiin yanduruuna xaal ay fiirinayaan yanduruuna xaal ay fiirfiirinayaan cala alaraa'iki sariiro korkooda tacrifu fii wujuuhihim wejiyadooda korkooda ayaad waxaad ka aqoonsanaysaa nadrata naciimi nicmada iftiinkeeda yusqowna waa la waraabinayaa min raxiqin baa laga waraabinayaa khamro makhtuumin la daboolay oo aan lagu wareereynin oo khamro jannaad ah khitaamuhu daboolkiisu miskun weyanam miski wey wafii dalika kaagaa lasoo sheegay falyatanaafas ha u dhaqtameen oo ha u tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamay wa misaajuhu dheehiisa shay kiisa la dheehayna khamradaasi mideeda la dheehayna min tasniimin ay ka ahaatay sharaabkaas caynan il cil ayay ka ahaatay ayb ama caynan baa laga waraabinaya il yashrabu ayb yashrabu waxaa cabahay bihaa iyada almuqarabuuna ka cabayeen kuwa la dhaweeyey walaayaatu aayaadka oo filbaabi baabka kusugan kahiiratun kuwa fara badan waay macluumatun layska yaqaano wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slam yaakulu ahluljannati ahlujannaha way cunayaan fiihaa jannada dhexdeeday ku cunayaan wayashrabuuna jannada dhexdeeday ku cabayaan walaa yataqawaduuna ma saxaroonayaan bani aadamka adduunka jooga hadduusa saxaroona waa jirana hadda laakiin ahlu jannaha mana jiranayaan mana qabanaysa saxaro urkaas iyo waxaas maba qabanayaan <clears throat> walaa yamtakhiduuna ma xaakoonayaan walaa yabuuluuna ma kaadinayaan walaakin dacaamuhum cuntadooda daaka kaagaasi jushaa-un un weeyaan daaco karashxil miski daacadaas marka mana urayso karashxil miski miskiga yacni caraftiisoo kale waaye ka miski miskiga dhididkiisoo kale dhididaya yulhamuuna waxaa lagu ilhaaminaya atasbiixa watakbiira subxaana allah iyo allahu akbar kamaa yulhamuuna nafas sida neefta loogu ilhaamiyo dadka hadda annaga markaan joogno neeftaan amaan ku dhibtoonaynaa qofka hadduusan jirinin maantana waa iska qaadana ku dhibtoona sidaasoo kale waa iyaguna subxaan allahi ay allah marka ma kala joojinayo sida ay u tahay neefta siday noo tahay a ah, subxaan allahi allahu akbarna ay u noqonay dikriga allah luu ilhaamina rawaahu muslimuun wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi acdadtu licibaadii addoomadeyda waxaan u diyaariyey asaalixiina ee susuuban maa ayaan u diyaariyey wax laa caynun ilo ra-ad aynan arkin walaa udunun dhegina samicad aynan maqlin walaa khatara aan ku dhibcin calaa qalbi basharin bashar qalbigiisana aan ku dhibcin qof qalbigiisba aan soo gelin waqra-uu akriyay in shitum haddii aad doontaan falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun falaa taclamu ma oga nafsun nafi ayb maa ukfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin ilqabowsi ah hadda laak waa naloo sheeg sheega kuwa adduunyadan loogu shabaha marmar si aan u garanno un laakiin wax qalbigeena kusoo dhacayna ma aha waxaan aragnayna ma ahan waxaan maqalnayna ma aha qofkii jannada gala unbaa markaa saas u arkaya wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam awalu zumratin qolo kuwa ugu horeeya yadkhuluuna aljannata jannada galayaan calaa suurati alqamari ayay yihiin dayaxa suuradiisoo kale leylata albedri habeenka afar iyo tobnaadka waa ifaayaana laga wadaa uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo calaa ashaddi kowkabin xidig midka ugu daran duriyin ifaayo fi samaai samada dhexdeeda idaa'atan xagga iftiinka kuwa ku xigana marka xidig camalay noqonayo xidig aada ugu iftiin badan walaa yabuuluuna ma kaadinayaan walaa yatahawaduuna ma saxroonayaan walaa yatfuluuna ma candhuuf tufayaan walaa yamtakiduuna ma xaakoonayaan amshaaduhum shallooyinkooda addahabu waa dahab <clears throat> wa rashxuhum dhididkoodana almisku miski dhididkan urka badan ma qabaan miski ayaa waa dhiigooda dhididkooda iyo caraf wamajaamiruhum waxa ay ku carafsanayaan ay ku uunsanayaanna al aluwatu weeyaan alaluwatu diibka barafuunka geedkiisa duquurka barafun geedaha laga soo gooye iyo aswaajuhum xaasaskooda alxuuru lciinu weeyaan xuurulciin ayaa leedahay calaa khalqi rajulin waaxidin hal nin abuuristiis oo kale ayay leeyihiin yani isku sibay u wada abuuran yihiin calaa suurati abiihim aadam ayay yihiin aadam suuradii muuqaalkii aabahood aadam korkiisay yihiin aadan marka se u ekaana situuna diraacan lixdan dhudhun fi samaai samada xaggeeda dher aadan wuxuu ahaa lixdan dhudhun ayuu kor jeeday lixdan dhudhun ayuu kor jeeday markaasay dadka nuqsaan nuqsaan nuqsaan ilaa saan hadda ay noqdaan nabiga sal l slam sl tilmaamay muttafaqun caleyh wafii riwaayati lilbukhaariyi wamuslimi aaniyatuhum weelashooda fiiha jannada dhexdooda ay wax ku cunayaan addahabu waaye warashxuhum almisku dhididkoodana waa miski walikulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mid a zawjataani ayuu leeyahay yuraa mukhusuuqihimaa yuraa waa la arkayaa mukhusuuqihimaa shanshadooda dhuuxa ku jiro lafta shanshada dhuuxeeda ayaa la arkayaa min waraa-i laxmi hilibka gadaashiisaa laga arkayaa ayb min alxusni qurux darteed la khtilaafa khilaaf baynahum dhexdooda ma ahaanin ma iskhilaafayaan walaa tabaaquda iscarooshana ma ahaanin quluubuhum quluubtooda qalbi waaxidin hal qof qalbigiisoo kale yusabbixuuna allaha ilaahay bay nasahayaan bukratan wacashiyan galab iyo aroorhaweenka iyagana jannada markaas gala waa la qurxina saasoo kale loo qurxina qowluhu calaa khalqi rajulin waaxidin hal nin khalqigiis oo kale rawaahu bacduhum bifatxi lkhaai wa iskaani illaami calaa khalqi ayay aqriyeen wa bacduhumna bidamihima calaa khuluqi ayay aqriyeen dabeecad wakiilaahumaa saxiixun wacan ilmugiirati bni shucbata radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama qaal sa'ala muusa sala allahu alayh wali wasalama muuse wuxuu weydiiyey rabbahu rabbigii maa adnaa ahli ljannati mansilatan maa adnaa maa maxaybuu ahaaday adnaa kan ugu hooseeya adnaa ahliljannati ahlu jannada kan ugu hooseeyo mansilatan xagga darajada ugu hooseeya muxuu ahaaday darajadiisu qaala waxa uu yihi huwa rajulu nin way ninka jannada marka la joogo ugu darajo hooseeyo huwa rajulu nin waayo ayuu yihi yajiiu bacdamaa yajii-u wuu imaanayaa bacdamaa udkhila ahluljannati ahlu jannihii markii la geliyey aljannata jannada la geliyey kadib nin dadkii markii jannada la geliyey kadib imaanayo oo naarta laga soo bixinayo fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa udkhuli iljannata jannada gal niiho fayaquulu wuxuu dhahayaa ay rabbi rabbiyow kayfa sidee baan u galaa waqad nasala annaasu dadkii iyagoo ay degeen manaasilahum meelihii ay degaayeen ilaah jannadii waaba la buuxaseen u galaa buu leeya <clears throat> nin walbaa booskiisuu ka qaatay wa akhaduu ay qaateen akhadaatihim wixii ay qaadanayeen fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa atardaa miyaad ka raalli noqonaysaa an yakuuna laka inuu kuu ahaado mithlu mulki malikin boqor boqortooyadiisa oo kale wax lamida inay ku ahaato min muluki dunyaa adduunyada boqoradooda ka mid a <coughs> yacni boqor boqorada adduunka ka kamida intii uu xukumi jiray oo kale dhul la eg jannada ma ma ka rabtaa ayaa la dhahayaa inuu kuu sugnaado ma jeceshaa fa yaquulu wuxuu dhahayaa radiitu rabbi rabbiyo raalli aan noqday intaasa jannada jeedalka meel laga dhigo intaasoo kale ee adduunyada dhan ka fiican ka kheyr badan sida xadiidka nebiga uu yahay marka nin boqor dhan meel uu ka taliyo in la eg jannada laga siiyo inta u joogaan waa ninka ugu darajo hooseeya fa yaquulu wuxuu dhaha alle laka daalika intaa ayaa kuu sugnaatay ood leedahay iyo wamiluhu wamiluhu wamiluhu wamiluhu boqol adduunye intuu ka tali jiray iyo in lamid oo kale iyo in lamid oo kale iyo in lamid oo kale in lamid oo kale ayb shan oo kale fa yaquulu wuxuu dhahayaa fi lkhaamisati markii shanaad radiitu rabbi rabbiyu raalligaan noqday fayaquulu wuxuu dhahayaa haadaa laka kan adugu kuu sugnaaday wa casharatu amhaalihi iyo toban laabkiisa aada leedahay toban lamida ah walaka adigana maa ayaa ku sugnaaday ishtahaad nafsuka nafsadaadu ay jeclaysato waladad caynuka ishaadu ay ku qabowsato waladad ay ku macaansato caynuka ishaadu fa yaquulu wuxuu dhahayaa radiitu rabbi rabbiyu raalli baan noqday qaala wuxuu dhahayaa rabbi yaa rabbi rabbiga muuse wuxuu yihi rabbiyow faaclaahum mansilata kaasi kii ugu hoseeyey waay kan ugu sareeya ka waran darajadiisu maxay tahay mansiladiisu qaala waxau yihi ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan aradtu aan doonay aniga qarastu karaamatahum maamuuskoodii ayaan tallaalay biyadii gacantaydaan ku tallaalay wa khatamtu calayha waana korkeedana waa daboolay falam tara caynun ilma arkin walam tasmac udunun dhegma maqlin walam yakhdur calaa qalbi basharin bashar qalbigiisana kuma soo dhicin rawaahu muslim muslim baa wariyey marka wuxuu leeyahay xadiidkan kan ugu darajo sareeyo alla wuxuu leeyahay martiqaadkooda iyo maamuuskooda anaa gacanteyda ku abuuray ku sameeyey ah, beerahoodii iyo wuxoodii anaa gacanteyda ku tallaal uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala bal dadkaas meesha ilaahay agtiisa ay ka taagan yihiin feerida ayb rawaahu muslimun can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inii anigu la aclamu waxaan garanayaa oon ogahay aakhira ahli naari naarta ka ugu dambeeyo khuruujan xagga ka bixida minhaa iyada xaggeeda uu ka baxo kan ugu dambeeyo iyo wa aakhira ahliljannati jannada eh, dadkeeda kan ugu dambeeyo dukhuulan xagga gelista aljannata jannada galo rajulun nin weeyaan yakhruju min annaari naarta ayuu kasoo baxayaa xabwan gurguurida uga soo baxayaa xabadka ku socda fayaquulu allahu casa wajalla alla wuxuu dhahayaa lahu isaga uu ku dhahaya idhab tag fadkhuli iljannata oradoo tag jannada gal ani naar ka soo baxay shiddo dabkaas yarka ah hadduu kugu bato oo a wejiga saas ugu dhaweysatid ma kari kartid ma awoodi kartid nin meeshaas laga soo saari ka waran marka fayatiiha waa imaanayaa fayuqayalu ilayhi waxaa loo malagelinayaa oo uu u malaynaa ninkaa annahaa mal-aa inay buuxdo jannadii fayarjicu waa noqonayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi rabbigayow wajadtuhaa mal-aa waxaan arkay iyadoo buuxdo fayaquulu llahu casa wajal alla wuxuu dhahayaa idhabtag fadkhuli ljannata jannadii gal fayaatiihaa waa imaanayaa fayuqayalu ilayhi waxaa loo khiyaalgelinayaa annahaa mal-aa inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquulu yaa rabbi wuxuu dhahayaa rabbiyo wajadtuhaa mal-aa fayaquulu llahu casa wajala lahu alla wuxuu ku dhahayaa ninkaa idhabtag fadqul iljanata jannada gal faina laka waxaa leedahay mithla addunyaa addunyao kale adduunyada intay leegtoo kalea leedahay wa casharata amhaaliha iyo toban laabkeeda adaa iskale sidaa doonto ugu dabaashaa ow amase ina laka waxaa leedahay mithla casharati amhaali dunyaa adduunyada toban laabkeedoo kale wax laeg toban iyadoo kale adduunyada tobankeedoo a leedahay fayaquulu wuxuu dhahayaa addoonkii ataskharu bii ma igu jeesjeesaysaa aw amase tadxaku bi ma qoslaysaa wa anta almaliku ilaah adoo boqorkii ah qaala wuxuu dhahayaa falaqad ra-aytu rasuula allahi sal l slam raawuhi marka xadiidka wuxuu yidhi ibnu mascuud falaqad ra-aytu rasuula allahi baan arkayay sala allahu alayh ali wasalam daxika inuu qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa goos dambeedyadiisa ay ka muuqdeen uska dambe ilaa laga arka nabiga aad u qosla fakaana yaquulu wuxuu dhahay dalika kaagaasi adnaa ahli ljanati ahlu kan ugu hooseeya waa mansilatan xagga darajada muttafaqun caleyhi ninka ninka ugu hooseeya ahlu jannada darajo markay noqoto ayb muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim basoo saare wacan abi muusa radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal ina lilmumini muminka fi ljannati jannada dhexdeeda la khaymatan ayuu ku leeyahay teendho min lu atin jawharad ka samaysan waaxidatin mid a min luluatin waaxidatin ka samaysan hal jawharad mujawafatin la calool bixiyey ayb duuluhaa dherarkeeda fi samaai samada situuna miilan lixdan meyl way kor samada intay u jirta marka ah, yani inta ay samada ku baxsan tahay waa lixdan mayl aad ay u dheertahay lilmumini muminku fiiha teendadaa dhexdeeda ahluuna xaasas ayaa ugu sugnaado kuleeyahay yaduufu calayhim oo ku wareegaya almuminu muminkii falaa yaraa bacduhum qaarkood ma arkayaan bacdan qaarka kale mutafaqun caleyh almiilu sittatu alaafi diraacin miil maxaa la dhaha lixdan lix kun oo dhudhuun lix kun oo saas loo tallaabay dhudhuun halkii mil wacan abi saciidin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal ina fi ljannati jannada dhexdeeda shajaratan geed ayaa u ah yasiiru raakibu ninka fuushanay ou soconayo aljawaada aljawaada ee weliba faraska baxdooyiga a watay orodka badan almudamara ee weliba faraskaasoo almudamara la boglaalay oo aan cayilnayn oo yani muddo inta la gaajaysiinayso si fiican ugu ordo asariica ee weliba degdega badan tow soconayaan mi-ata sanatin boqol sano maa yaqdacuhaa ma goynayo geedkaa hooskeeda ma dhameynayo geedda hoost hooskeeda keliya wuxuu soconayaa faraska orodka badan boqol sano welina geeddii hoosteeda ku dhex jira hooskeeda mathalu ljanati alatii wucida almuttaquuna tajrii min taxtiha alanhaaru ukluhaa daa'imun wa diluhaa taas iyo tilka cuqba aladiina ataqow cuqba alkaafiriina annaar eh, iyo wadilli mamduud iyo aayadahaas macaanidooda laakin geedkaas maxaa leedaha marka duuba duuba aladiina aamanuu wacamilu saalixaati duubaa lahum waxusnu ma duubaa geeda duubaa ayaa muttafaqu calayhi warawayaahu bukhaari muslim way wariyeen fi saxiixayni saxiixeynka dhexdiisa aydan noqodee min riwaayati abi hurayrata wa qaala waxau nihi yasiiru raakibu raakibkii wou soconayaa fii dillihaa harkeeda mi-ata sanatin boqol sano laa yaqdacuhaa xaal uusan goynin wa can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala ina ahla ljannati ahlu jannaha laa yataraa'awna waa fiirinayaan ahla algurafi ayay istustusayaan qolalka kuwa saaxiibka ah min fowqihim korkooda kamaa yataraa'uuna alkowkaba dayaxa sida ay u fiiriyaan adduriya ee ifay alhaabira adka ufog markaalhaabira fi lufuqi jihada xaggeeda min almashriqi qorax soo bax aw ilmaqribi ama qorax dhac ayb ina ahla اljanati ahla ljanahi laa yatara-awna waxay istusayaan ahla اlgurafi dadka qolalka u saaxiibka min fowqihim korkooda xaal ay yihiin kuwa kamaa yatara-awna say istusayaan alkowkaba dayaxa adduriya ee iftiimayo alkaabira ee aadka u galay fi lufuqi jihada min almashriqi qorax soo bax ama aw ilmaqribi ama qorax dhac xidiga meel dheerka ka ifaay litafaaduli maa beynahum dhexdooda waxa u dhexeeya kala tagsanaantiisa kala fadli badnaanshadiisa darteed maxaa yeelay nina waaba meeshaas dheeruu joogaa nina meel hoosuu joogaa nin walba camalkiisii wama qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi tilka taadaasi meeshaasaa u fog manaasilul ambiyaai miyaa ambiyada darajaadkoodii laa yabluquhaa uusan gaarayn hayruhum heyrkood qaala waxa uu yidhi balaa taa inay tahay iska baddaa inaynan ahayn iska daaya waa tahay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay waladii nafsii biyadihi rijaalun rag weyaan aamanuu billahi alla rumeeyey wasadaquu lmursaliina rasushana rumeeyey yani taana dabcan ambiyada manaasishooda aaday u fog laakiin dadkaani waa dad alla rumeeyey iimaan saxa laga helay rusushiina rumeeyey mutafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal laqaaba qowsin qaansada xarigeeda iyo meeshay ka laaban tahay inta udhexayso oo fi ljannati jannada khayrun ka khayr badan mimaa intiibay ka khayr badan tahay tadlucu calayhi shamsu qoraxda ay korkiisa kusoo baxayso owtan uruga ama ay ku dhacdo qoraxda yay kusoo baxdaa yayse ku dhacda adduunyadao dhan soo maha ayb adduunyadaasoo dhan waa laga fiican yahay waxaa ka fiican qaansada meeshay ka laabantahay tahay xarigga watarka inta u dhexayso wax la egoo jannadii ah maxay la egtaa qaansada inta leebka laga dhexgeliyo waa intaasoo kale hadday u badanto dhudhun wax lamida amaba ah. kasii yar mutafaqun calayhi wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina fi ljannati jannada dhexdeeda suuqan suuq ayaa ahaaday ya-tuunahaa ay imaanayaan ahlu jannihi kula jumcatin jumco kasto fatahubu waxaa dhabanaya riixu shimaali dhankaa shimaalka bidixda ah yaa waxaa ka dhabanaysa dabayl dabaysheeda dhabanayso kacayso fataxtuu fii wujuuhihim wejiyaalkooda ayay shubaysaa wa thiyaabihim iyo dharkooda ayay marka wax ku hoobinaysaa fayasdaaduuna waxay kororsanayaan xusnan qurux iyo wanaag iyo wajamaalan qurux fayarjicuuna ilaa ahlihim xaasaskoodii bay u noqonayaan waqad isdaaduu iyagoo kororsaday xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux fayaquulu lahum waxay dhahayaan ahluhum xaasaskoodiibaa waxay ku dhahayaan wallaahi baan ku dhaaranne laqad isdadtum waxaad soo siyaadsateen xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux fayaquuluuna iyaguna waxay dhahayaan wa antum idinkuna wallaahi baan ku dhaaranne laqad isdadtum waxaad kororsateen bacdanaa intaan annaga idinka maqneen kadib xusnan wanaag iyo wajamaalan qurux ninba ninka kale qurux inuu siyaadsaday uu arkay rawaahu muslim can sahli bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula llahi sal l slam qaal ina ahla aljannati ahlujanna laa yataraa'awna algurafa ayay istusayaan qolalka fi ljannati jannada dhexdeeda kamaa taraa'awna alkowkaba saa dayaxa isku tusaysaan fi samaai xidiga sidaa isu tusaysaan kamaa taraa-una alkowkaba xidiga sidaa isu tusaysaan fi samaai samada dhexdeeda xaggeeda iskaga tusaysaan yacni way kala sahreeyaan darajaadkooda muttafaqun calayhi wacanhu qaala shahidtu min annabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga waxaan ka xaadiray majlisan majlis wasafa fiiha aljannata jannada uu ku tilmaamay xataa intahaa intuu ka dhameeyey uma qaala waxa uu yihi fii aakhiri xadiidihi xadiidkiisa aakhirkiisa fiiha jannada dhexdeeda waxaa amaa laa caynun ra-a wax ili aynan arkin walaa udunun samicad dhegi aynan maqlin walaa khatara calaa qalbi basharin bashar qalbigiisana aan ku dhibcin uma qara'a wuxuu aqriyay tatajaafaa junuubuhum cani ilmadaajici ilaa qowlihi falaa taclamu nafsu maa ukhfiya lahum min qurati acyun wacan abi saciidin waabi hurayrata radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa dakhala ahluljannati ahlu jannaha hadday galaan aljannata jannada ay galaan yunaadii munaadin mid dhawaaqa ayaa dhawaaqaya ina lakum waxaa leedihiin an taxyow inaad noolaataan <coughs> walaa tamuutuu aydnan dhimanin abadan weligiin wa ina lakum waxaa leedihiin an tasixuu inaad caafimaad qabtaan falaa tasqamuu abadan weligiin ma jiranaysaan weligiin aydnan jiranin wa ina lakum waxaa leedihiin an tashibuu inaad dhallinyaro ahaataan falaa tahramuu abadan weligiin aydnan duqoobin oo gaboobin wa ina lakum waxaa leedihiin an tancamuu inaad nicmaysataan falaa tabcasuu abadan weligiin ma baasaysanaysaan rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina adnaa maqcadi axadikum midkiin makaanuu fadhigiisa kan ugu hooseeyo min aljannati jannada xaggeeda uu ka leeyahay an yaquula lahu inuu ku yiraahdo waa alla tamana war wax iska tamani jeclayso fayatamanaa waa tamaninayaa wayatamanaa waa tamaninayaa haddana fayaquulu lahu wuxuu dhahayaa hal tamanayta warma tamanisay qalbigaagii ma gelisay fayaquulu wuxuu dhahayaa nacam haa fayaquulu lahu wuxuu dhahayaa fa ina laka waxaa leedahay maa tamanayta waxaad jeclaysatay oo tamanisay wa midlahu macahu mid lamidana maciisa uu yahay intaas in lamidana ay kugu daran tahay lagugu daray rawaahu muslimun an abi saciidin an abi saciidin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal in allaha caza wajala alla yaquulu liahli ljannati wuxuu ku dhahaya ahlu jannaha yaa ahla ljannati ahlu jannaw fayaquuluuna waxay dhahayaan labayka rabbanaa wasacdayka ilaahu ku ajiibnay oo ku ajiibna ku ajiibnay wlkhayru khayrna fii yadayka gacmahaaga u ahaaday khayrkuna fayaquulu wuxuu dhahayaa hal radiitum raalli ma noqoteen fayaquuluuna waxay dhahayaan wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaaday nagu dhacay laa nardaa aanan raalli u noqonayni waxaanaan bahaysanaa maxaan raalli u noqon weyni yaa rabbanaa rabbigeenow waqad acdaytanaa walxaal qad acdaytanaa aadana siisay maa lam tucdi waxaadan siinin axadan qof oo min khalqika khalqigaaga ah sideebaan raalli u noqon weyne adoona siiyey waxaadan khalqigaaga siinin fayaquulu wuxuu dhahayaa alaa ucdiikum miyaanan idin siinaynin afdala min dalika waxaas aada haysataan wax ka badan miyaanan idin siinaynin waxaad aada haysataan wax ka fiican miyaanaan idin siinaynin fayaquuluuna waxay dhahayaan waayu shayin shaygeeba afdalu min dalika kaagaas ka fadli badan oo ka fiican fayaquulu wuxuu dhahayaa uxillu calaykum waxaan idiin xalaaleeyey ayb oon idinku dejiyey ridwaani raalli ahaanshahayga falaa asqadu calaykum idiin caroon maayo korkiina bacdahu kan kadib abadan weligey waxa ugu weyn waa inuu ilaahay raalli ka noqdo mar dambe usa u caroonin ayb ridaha alla wax qof walba raadinaya tan waay marka ilaah weydiisanayna muttafaqun calayhi wacan jariiri bni wacan jariirin radia allahu canhu qaal kunaa cinda rasuulillaahi sala allahu caleyh ali wasalam rasuulka agtiisaan joognay fa nadara ila alqamari dayxi ayuu eegay ou fiiriyey leylata albadri habeenkii afariyo tobnaadka wa qaala waxa uu yidhi inakum idinku satarawna rabbakum rabbigiin ayaad arki doontaan ciyaanan si muuqato ayaa u arkaysaan kamaa tarawna sidaa u arkaysaan haada alqamara dayaxan dayaxan markuu afariyo toban gaaro uu buuxsamo qof ay dhib ku tahay maa jira aragtidiisana sida aadday waxaan u aragtaa rabiyin u arkaysa laa tudaamuuna fii ru'yatihi la idinku ciriirin maayo ama la idinku dulmin maayo aragtidiisa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray allaa la arkaa marka caqiidada ahlu sunnadana sida waa in ilaahay la arkaayo marka dayixi iyo allamaa laysku shabahayna maya waxaa laysku shabahay aragtida sida alla u arkaysaan iyo sida dayaxaan u arkaysaana isku midaho ee alle iyo dayaxa isku mida ma ahan laysa ka milihi shay wax ilaahay shabaha ma jiraan tashbiiha marka wuxuu ku dhacaya yaqacu cala ru'yati ru'yadoo ku dhaca laa cala almar-iyi kan la arkaayo isku mid ma aha dayaxa iyo alle isku mid ma noqon karaan laakiin aragtidaa isku mida saa dayaxaan ugu jeedaan alla u arkaysa dayaxa marka koraa laga arkaasuma kaa koreeya allana mar walba waa naga sareeya caqiidada marka saxiixa sidaas haddii la yidhaha ilaahay waa la arkaa laakiin meel laga arkaayo male midig maka arkaysi bidix kama arkaysi horar maka gadaal maka arkaysi kor maka arkaysi hoos kama arkaysi see maxaa la arkay marka waa waa la arkaayo mala waa marka ashcariyadu ay qabaan waa caqiido aada baatil u waa taas waxay iska dhigayaan wax ruyada alla ru-yadiisa qiyaamaha in jannada lagu arkaa dad rumaysana iska dhigayaan laakiin sidaa maaha ru'yadaani marka waa ru'yatu naciimin wa suruur munaafiqiintu iyaguna alla waxay arkayaan ru'yatu imtixaan ah, marka alla intuu issoo muujiyo muminiinta ay usujuudayaan munaafiqiintana dhabarkooda loox laga dhigayo yowma yukshafu can saaqin wayadcuuna ila sujuudi falaa yastaiicuun mutafaqun calayhi wacan suhaybin ayb laa tudaamuuna yacni dhib iyo ciriiri idinku dhici maayo la idin haleeli maayo siyaabo kala duwan waa loo dabdiya xadiidkanna waa soo hormaray wacan suhaybin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa dakhala ahluljannati ahlujannahu hadday galaan aljannata jannada ay galaan yaquulu llahu tabaaraka watacaala alla wuxuu dhahayaa turiiduuna shay-an wax ma rabtaan asiidukum aan idiin kordhiyo fayaquuluuna aan idinku kordhiyo fayaquuluuna waxay dhahayaan alam tubayidu wujuuhana ilaahu wejiyadeenna ma soo ma cadaynin miyaadan cadaynin alam tudkhilna aljannata jannada miyaadan na gelinin watunajinaa min annaari naartan aadan naga korinin fayakshifu lxijaaba alla marka xijaabkii isaga iyo iyaga u dhexeeyay ayuu feydayaa famaa ucud marka waa arkayaan allah ay caabudaan oo abuuray bay arkaayaan adduunyada ilaahay laguma arkaayo laakiin jannada ninkii gala rabbi waa arkaa subxaanahu watacaala waana waxa la siiya dadka wax ugu fiican ayb wejiga allood aragto dadka gaaladana waxaa lagu ciqaabo wax ugu daran inuu ilaahay ka xijaabto kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun ayb fayakshifu lxijaaba ayuu feydayaa famaa cuduu lama saynin shay-an shay shayga oo axaba ilayhim iyaga xaggooda loo jacayl badan yahay min annadari laga jecelyahay aragti ilaa rabbihim rabbigood ay fiiriyaan rawaahu muslimuun yacnii wax ay wax iyaga agtooda laga jacayl badan yahay fiirintaas alle ay fiirinayaan ma jirto wixii kaleo dhan waa waxay la noqonayaan midaana kala weynaanayso rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim alanhaaru fi jannaati annaciim dacwaahum fiiha subxaanaka allaahuma wa taxiyatuhum fiiha salaam wa dacwaahum an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin halkaasuu marka alimaamu nawowi kitaabkiisii qiimaha badnaa riyaadu saalixiinka uu ku gabagabeeyey sidau kuu waday rixladiisa acmaal acmaal acmaal midba miday ka fiican tahay siduu kuu soo amraayay axaadiisteeda kugu sheegaya wixii xumaa ee dhibaatada keenaya naarta qofka u horseedaya kaaga celinaya warka tarqiib ayuu soo hormariyey kitaab lumuuri ilmanhiyi canha waxyaaba qofka uu qisas aada u macaan ayuu ku xijiyey kadib istikfaar adduunyada markaa ka baxayso inaad istikfaar uga baxda inaad ku dadaashid adoo nadiifka oo dunuubti ka toobad keenay inaad dhimanaysa ka warqabo oo mowd isku diyaariyey istikfaar iyo waxay ahayd buu kuu sheegay qofka haddii uu dhintana meel loo rajeeyey ugu fiicanoo noloshiisa ay gaarto waa jannada jannadaas wixii yaallay ayuu kuu sharxay kabacdina